بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي علم مؤلفك حفظه الله الفصل الثامن في الناسخ والمنسوخ ناسخي منسوخ أيها المؤلف كتل مامي دونان yani naskii wax nasakhayey iyo naskii la nasakhayey naskhigu luqatan waxaa lagu iطlaaqaa laba macno alizaala iyo wاnaql alizaala wax in la zuuliyo la baabi'iyo wاnaql iyo wax in la raro isaaladu mitaalkeeda waxaa weeye nasakhat الshamsu الظila yani cadceeddii waxay baabi'isay harhkii cadadii marka usoo baxda harkii way baabi'inaysaa macnaha labaadna waxaa weeye annaql wax la raro waxaad leedahay nasakhtu اlkitaaba kitaabkii wixii ku jiray ayaan raray oon guuriyey oon kitaab kale u guuriyey ama buug kale aan u guuriyey kaasi haddaba waa xagga tacriifkiisa lugawiga ah ama tacriifkiisa isilaaxiga ah mualifka inoo sheegi doonaa wuxuu idhi annasku naskidii huwa waxa weeye bayaanu intihaa'i xukmin sharciyin bayaanu intihaa'i xukmin sharciyin caddaynta la caddaynaya dhammaanshaha xukm harci ah xukum sharci ah dhammaanshihiisa oo la caddeeyo ayaa la yidhaahdaa naskhi biariiqin sharciyin jid sharci ahana lagu caddeeyo jidkaasoo mutaraakhin ka dambeeya canhu xukumkaa sharcigae la nasakhaya ka dambeeya famaa لا yakuunu haddaba waxaan ahayn xukman sharciyan xukm sharciga waxaan ahayn laa yusamaa laguma magacaabo rafcuhu koryeelidiisa naskhan nasakhid laguma magacaabo wadalika miaal kalbaraa'ati اlasliya sida baraa'adii asliga ahayd weeye almacruufati ee lagu garanayay bilcaqli caqliga qabla iijaabi اlaxkaami axkaamtii intaan lagu ka hor biharci harciga falaa yuctabaru haddaba looma arkayo rafcuhaa bara'ada asliga ah, koryeelideeda looma arkayo naskhan nasakhid liannaha lam tahbut bisharci maxaa yeele sharciga kuma sugnaanin wadalika miaal ka siyaami ramadaana bisha ramadaan soonkeedaoo kale wey maalan faina rafca cadama wujuubi sawmihi soonkiisa inuusan waajibin koryeelidiisa kaasoo athaabiti ah ku sugnaaday bilcaqli caqliga qabla wuruudi sharci sharcigu intuusan soo aroorin ka hor biwujuubi soomi soomka waajibidiisana la soo aroorin laa yusamaa naskha naskhi lagu magacaabi mahayo wakadalika sidaasoo kale laabudda waxaa lama huraana linaaskhi naskii wax nasakhayey laabudda linaaskhi kii wax nasakhayey waxaa laga maarmaana an yakuuna inuu ahaado xukman xukum inuu ahaado sharciyan oo sharci ah min qur'aanin aw qur'aanah aw sunnatin ama sunno ah naskha haddaba nasakhid ma jirto wax lagu nasakho bilcaqli caqligii caqligi waxba laguma nasakhi karo aw ilmaslaxati ama maslaxadii aw hayri dalika min alumuur iyo wixii intaaan ahayn walaabudda linaasikhi kii wax nasakhi waxaa lama huraana an yakuuna inuu ahaado muta'ahiran inuu mid ka dambeeya can ilmansuuqi kii uu nasakhiye fain itasala bihi haddii uu la xidhiidho kalistinaa'i sida istinihii iyo washari shardigii iyo wasifati sifadii fala yusamaa marka lagu magacaabi naskhan nasakhid lagu magacaabi bal takhsiisan yusama waxaa lagu magacaabaya takhsiisan khasisid naskhigu wuxuu yihi mualifka tacriifkiisu weeye caddaynta la caddaynayo dhammaanshaha xugum sharci ah bimacnaa xukumkii ilaahay subxaana wa tacaala addoomihiisa u soo ama wujuub ha ahaado ama xaaraamayn ha ahaado ama wixii lamid ah ha ahaadee ayaa la caddaynayaa in uu intaa ku eg yahay oo markaa xukun cusub uu bilaamayo xukun cusub uu bilaamayo xukumka horea la bedelaya xukun kale ayaa lagu bedelaya markaa naskhiga wuxuu ku leeyahay waxaa weeye in xukumkii hore dhammaanshihiisa la cadeeyo oo lagu cadeeyo daliil sharci ah oo ka dambeeyey xukumkaa sharciga ah daliil sharci ah oo ka dambeeya mutaraakhin canhu markuu leeyahy biariiqin sharciyin waxa waa daliilkii sharcigu ka wadaa mutaraakhin canhu oo ka dambeeya macnaha xukunka sharciga marka tacriifkan waa tacriif fiican waxaa kale oo tacriifta wanaagsan ka ah ee lagu tacriifiyey naskiga rafcu xukmi daliilin sharciyin aw lafdihi bidaliilin min alkitaabi aw الsunna xukmi daliilin sharciyin aw lafdihi bidaliilin min alkitaabi aw اsunna weliba tacriifka dambaa ah, yani ka waasacsan oo ka fiican tacriifkaa hore maxaa yeeley tacriifkaa hore wuxuu khaas ku yahay uun naskh alxukm lakiin nasku tilaawa ma caddaynayo nasku tilaawa ma caddaynayo lakiin tacriifkan hadda aan sheegnay markii aan nidhi rafcu xukmi daliilin sharciyan aw lafdihi daliil sharci ah xukumkiisa in la kor yeelo ama lafdigii daliilka sharciga la kor yeelo meesha waxaa ka muuqata labadii noocee naskhiga oo ah naskhu alxukm wa naskhu اrasm markaan idhi rafcu xukmi daliilin sharciyin waa naskhu اlxukm markaan idhi aw lafdihiina waa nasku hee allafd ama nasku اrasm ama nasku tilawa xataa laba waa mid intaas bidaliili min alkitaabi wasunnana waa naasikhi waa naasikhi wax nasakhayey ama kitaab buu noqon ama sunna noqon karaa naama waa kitaab ama sunno waxaan kitaab iyo sunno ahayn wax laguma naskho marka mualif markuu leeyahay biطariiqin sharciyin wuxuu uga jeedaa daliil sharci ah daliilka wuxuu noqon karaa min alkitaabi aw الsunna waaya haddaba mualifku wuxuu rabaa inuu noo caddeeyo quyuudda ku jirta tacriifkan uu noo sheegay markan uu ku yidhi bayaanu intihaa'i xukmin sharciyin xukumkii sharciga maxaa ku baxay waxaa ku baxay buu ku yidhi albara aasliya albara alaliya waxa weyaan intuusan sharciga soo degin ilaahi subxaana wa tacaala waxaynoogu waajibinin dee waxaa asal ah in dimadeennu ay beri oo takaaliifta ay beri ka tahy ilaa uu daliil yimaado inagu waajibinaya wuxuu nagu waajibinaya marka bara'ada asliga ee ka horaysa intuusan xukunkii soo degin intaan shaygii naga xaaraamaynin alasl inuu ina bannaanad maala khamriga oo kale khamriga watiga nabig alay slam soo diray wuu bannaanaa oo waxaweyaan yani waa iska cabi jiray nabig alayh salaam muddo isagoo mabcuud ah ayaa haddana asxaabtu ay khamriga cabbi jireen kadib baa bitadaruj shareecadu ku socotaa tadaruj hal mar wax kasta lama wada hal marna waajibaadka lama soo wadejin tadaruj bay socotaa atadaruj fi tashriic waana xikmo rabbaani ah si addoommaha takaaliiftu ay u qaataan tartiib tartiib u qaataan dabeetana khamrigii baa markii dambe la xaaraameeyey saddex marxalada soo martay markii dambe waa la xaaraameeyey taxriim qaci ah oo caam ayaa la xaaraameyey marka inta aan khamrigaa la xaaraamayna dee mubaax bay ahayd albara alasliya mubaax bay ahayd marka bara'ada asliga ah haddii la kor yeelay oo nas lagu kor yeelay macnaheeda maaha in la naskhay naskhi lama dhahayo bara'ada asliga ah hadduu nas yimaado maalan dhahaya khamrigu waa xaaraam lama dhahayo naskaas ayaa eh, nasakhay kii hore de nas hore maba jirin marka hore bara'a asli ahayd eh, bara'ada asli hadda waxa lagu gartaa caqliga intaan axkaamta la jidaynin sharciga lagu jidaynin marka axkaamta lagu garanayo caqliga ee ah in qofkii waxan uu mubaax u yahay waajibna uusan ku ahayn xaaraanna uusan ka ahayn caqliga lagu garanayo bara'ada asli la yidhaahdo haddii nas uu yimaado kor yeelaya bara'ada asliga ah oo xukumkeedii bedelaya ama wax waajibinaya ama wax xaaraaminaya maalan naski lagu magacaabi maayo rafcu albara alasliya naski lagu magacaabi maayo maxaa yeele sharciga marka horeba mayna ku sugnaan lam tathbut bisharc waaya saalu malif inoo keenay wuxuu hi sida maalan ramadaanka soonkiisa oo kale intaan soonka la waajibininba ayna soo degin aayadda ahayd ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum اsiyaam kama kutiba cala aladiina min qablikum marka hore soonka waajib miyuu aha waajib maahayn bara alasliya maxay ahayd inuusan soonku waajib ahayn marka aayaddan markii soo degtay la dhihi maayo ayadan waxay nasakday baraa'adii asliga ahayd maxaa xugum daliil sharciga ku sugnaaday maba jirinba baraa'e asli ah ayuun bay ahayd in markaa soonku uusan waajib ahayn waaya sidoo kale waxaa shardi ah buuri yani markan uu leeyahay biariiqin harciyin ariiqan sharcigu ku caddaynaya naasikhu waa inuu ahaadaa buuri daliil min alqur'aani aw asunna waxaa waxaa nasakhi karaa waa inuu yahay ariiq sharciga bimacnaa kitaab aw sunna min alkitaabi aw sunna unbaa wax nasakhi kara kitaab ama sunna ma wax nasakhi karee caqliga wax laguma nasakho maslaxadda wax laguma nasakho adilada kale wax ma nasakho ijmaac wax ma nasakho mafahad soo ma daliil kale oo wax nasakhe ma jiro waxa wax nasakhe waxa weeye alkitaab aw sunna saan tilmaami doono waaya halkan uu yidhi mualifku mutaraakin canhu ariiqan sharciga waa inuu mutaraakin canhu xukunkii sharcigaha uu ka dambeeyo wuxuu rabaa mualifku halkan inuu ku caddeeyo in yani naasikhi uu yahay mutaahiran can ilmansuukh naasikhi mansuh inay kala dambeeyaan mansuuqaa horeynaya kala nasakhayo naasikha wax nasakhayaa dambaynaya waa inay kala dambeeyaan labada nas ee isnasakhayay naasikhaa ka dambaynaya kii uu nasakhayey haddaba haddii ay isku xidhiidhaan oo hal nas ay ku wada jiraan labadii lafdi sida istinaagii iyo shardigii iyo sifadii kaa naski lagu tilmaami maha yidhi ee waa takhsiis maalan tusaaladan soo qaadan takhsiiskuna soo dhaafay bal miaalan u soo qaadan ilahi wuxu uhi walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istaaaca ilayhi sabiila u fiirso ilahi wuxuu yidhi dadka wuxuu ilaahay ku leehay xajka haddana ilahi wuxuu ihi man istaaaca ilayhi sabiilan qofkii awoodi kara unba xajka lagu leeyahay halka maxaad ka fahmaysaa wujuubka xajku inuu khaas ku yahay maxay qofki awoodi kara marka horena ayadda waxay tihi walilaahi cala annaas dadka oo idil cala annaas waa caam kadibna caamkii ayaa la khasisay waxa la yidhi man istaaaca ilayhi sabiila qofkii awoodi kara oo marka labadii lafdi waxay ku jiraan hal nas sooma yani lafdigii wax khasisay iyo kii la khasisayba hal nas bay ku wada jiraan marka kaasi ma noqonayo naskhi ma noqonayo wuxuu noqonayaa takhsiis hada yusamma takhsiisan waa khasiid wey waayahay shardigana waa saasoo kale horu noo soo dhaafa tusaalihiisu sifada tusaalaheedana horu noo so dhaafay waxan o dhan hore noo soo dhaafeen yani waa kaan dhihi jiray almukhasisaat almuttasila mukhasisaadkii muttasilka ahaa ee waxa weeye lafdiga wax khasisay iyo kii la khasisay bay hal la wada jirin wayaan cashirradeenna hore ayay noogu jireen wuxuu annasku naskii huwa asagu bayaanu intihaai xukmin sharciyin xukum sharciga dhammaanshihiisa in la caddeeyo weeye bidariiqin sharciyin jid sharcigan lagu caddeeyo mutaraakhin canhu jidkaa sharcigo mutaraakhin canhu ay can ilxukmi sharci xukumkii sharciga ka dambeeyey famaa laa yakuunu wixii aan ahayn xukman sharciyan xukum sharciga wixii aan ahayn laa yusama laguma magacaabo rafcu koryeelidiisa naskhan naskhi laguma magacaabo wadalika mithaalka albaraa'ati alasliyati sida baraa'adii asliga ahayd weeye almacruufati ee lagu garanayey bilcaqli caqliga lagu garanayey qabla iijaabi alaxkaami axkaamtii intaa lagu waajibinin ka hor bisharci sharciga falaa yuctabaru haddaba loo ictibaarin mahaya rafcuhaa yani koryeelideedii naskha nasakhin lagu loo ictibaarin mahayo falaa yuctabaru loo ictibaarin mahayo rafcuhaa koryeelideedii axkaamtaas waxaway caqliga ku sugnaatay in la kor yeelo naskhan ama bara'ada asliga koryeelideeda loo ictibaari mahay naskhan nasakhin liannaha maxaa yeele iyadu lam tathbut bisharci sharci kuma sugnaanin wadalika mithaal ka siyaami ramadaan sida bisha ramadaan soonkeeda way maalan tusaale ahaan fa ina rafaca cadam wujuubi sawmihi soon la'aantiisa in la kor yeelo yani bisha ramadaan in la soomo inaysan waajibaynin koryeelideedu athaabiti soonkaasoo ku sugnaaday bilcaqli caqliga qabla wuruudi harci harcigutuusan la soo arooray biwujuubi soomi soomi ramadaan bisha ramadaan soonkeeda laa yusamaa lagu magacaabi arrinkaas naskha naskhi lagu magacaabi mahayo wakadalika saas kule laabuda linaasikhi naskii wax nasakhi waxaa lama horaan ah an yakuun yahay xukman sharciyan halka waxaa ficlan in mualifka u dhaho daliilan sharciyan wax ma nasakhayo ee daliilka wax nasakhayo daliilka wax nasakhayo waaya marka waxaa ficlan inuu dhaho daliilan an yakuuna inuu ahaado xukman harciyan xukm harci ah min qur'aanin quraan aw sunati ama sunna ah falaa naskha bilcaqli caqliga wax laguma nasakho aw ilmaslaxati ama maslaxa laguma nasakho maslaxada ku sheegayo waa maslaxada de maalan almaslaxa almursala almaslaxa almuctabara masaalix wax laguma nasakho aw hayra dalika min alumuur ama wax intaan ahayn arrimaha kale ah walaa budda linaasikhi kii wax nasakhiye waxaa lama horaan an yakuuna inuu ahaado mutaahiran mid ka dambeeya cani lmansuuqi kuu nasakhiye fain itasala bihi hadduu la xidhiidho كالاستثناء سيده استثنيه وبيه والشرط الشرط وصفته صفته فلا يسمى لو مغعا marka ayada nasakha nasakhid bal hase yeeshee takhsiisan takhsiisid bal magacaaba waa takhsiis wax la la khasiso ee naskhi ma noqonay kaas انواع النسخ نسخ انواع ديسو للنسخ نسخدي انواع كثيره انواع كلا دوان بوليه من حيثيات كثيره نعي بدلنا كيمانيا awalan marka koobaad anwaacu naskhi naskhiga anwaacdiisa min xayu albadel xagga bedelka markaan eegno afar qaybood wey annasku bilaa badelin ka koobaad waxa wey naskh bilaa badel wadalika miaal kama fii naskhi qowlihi tacala qowlka ilaahay oo naskhitaankiisi weeye waidaa naajaytum arasuula haddii aad rasuulka la faqdaan faqadimuu markaa horreysiiye bayna najwaakum faqiina hortiisa waxaad horreysiisaan sadaqatan sadaqo macnaa nabig alay slam hadaad u imaanaysaan ood wax ka doonaysaan inaad la hadashaan sadaqa iska horraysu ilah yidhi faina hada kan nusikha waxaa lagu nasakhay ilaa hayri badel bedel la'aan baa lagu nasakhay kalabaadna waxa weya nasku ilaa badeli musaawi bedel la siman kii la nasakhayey markaa in lagu bedelo wadalika miaal kama fii naskhi istiqbaali beyt اlmaqdes beyt اlmaqdes qaabilitaankiisa oo la nasakho wey fi salaad salaadda dhexdeed lagu qaabilo biistiqbaali اlkacbati kacbada oo la qaabilo lagu nasakho ka saddexaadna waxa weeye annasku ilaa badelin aal badel ka culuskii la nasakhay in lagu bedelo markaa oo lagu nasakho annasku in lagu nasakho loo nasakho ilaa badelin badel badelkaasoo aala ka culus min almansuukhi kii la nasakhay wadalika miaalka kama fii nafsi اtakhayuri kala doorasho nasakhitaankeedii kala doorto bayna soomi soomkii iyo wاlfiri iyo afurkii maca alkafaarati qofkaasoo kafaara iska bixinaya mafidya iska bixinaya awal islaam islaamka awalkeedana oo arrinkaas awal islam islamka awalkiisa la nasakhay fii qowlihi tacala qowlka ilaahay lagu caddeeyey arrinkaas wacala aladiina yutiiquuna kuwii awoodi kara soonkii fidyatun fidye ayaa laga rabaa oo ku waajibaysa fidyatun طacaamu miskiina fidyadaasoo ah miskiin quudintii lagu nasakhay biwujuubi الsawm maxaa lagu nasakhay takhyiirkaas la doorgelinayo takhyiirka hadda waxa lagu sheegay aayaddaas التkhayر byn الsوم والفطر mع الكفاaرة أول الإسلام في qwله تaعالى تkhyiirkaas waxaa lagu sheegay aayaddaas aladiina yutiquuna fidyat acam miskiin marka maxaa lagu naskhay biwujuubi soomi soomka waajibitaankiisi fii qowli tacala qowlka ilahi lagu xusay oo aayadda ka dambaysa un faman shahida minkum ishahra qofkii bisha xaadira falyasumhu ha soomo ninkii qofkii idinkan ka mid ah bisha xaadira goobjoogu ahaa oo musaafir aan ahayn ha soomo ilahay annasku ilaa badelin akhaf ka afraadna waxa weeye in lagu nasakho naskii bedel ka fudud kii la nasakhay wadalika miaal kamaa fii naskhi wujuubi sumuudi اlwaaxid halkii qof inuu u istaago waajibitaankiisii oo la nasakho ah, toban uu u istaago bilxarbi dagaalka dhexdiisa fii qowlihi tacala qowlka ilahina lagu sheegay in yakun minkum cishruuna saabiruuna yaglibuu mi'atayn in yakum hadday idinka mid yihiin minkum idinka cishruuna labaatan saabiruuna oo sabraya yaglibu waxay ka bqowlihi tacaala qowlka ilaahayna lagu nasakhay afafa allaahu cankum ilaahay alaana khafafa allaahu cankum ilahay hadduu idinka fududeeyey wa calima uu ogaade ilaahay subxaana wa tacaala wuuna ogaa wuuna og yahay anna fiikum inuu idinku jiro dacfan dacfi inuu idinku jiro oo idinku sugan yahay fain yakum minkum haddaba idinkaduu idinka mid yahay miatun boqol saabiratun oo sabr yaqlibu miatain laba boqol bay ka adkaanayaan waayahay mualifka halkan wuxuu ku tilmaamaya anwaacdii naskhiga naskhiga siyaabo kala duwan baa loo qaybiyaa anwaac kala duwan buu leeyahay markii siyaabo kala duwan loo qaybaya mualifku saddex taqsiimaad buu samayn doonaa mar uu ka eegaya xagga bedelka iyo maruu ka eegaya xagga xukumka iyo tilaawada iyo maruu ka eegaya xagga naasikha iyo mansuukha saddexdaa taqsiim buu samayn doonaa taqsiimka koobaad ee laga eegaya xagga bedelka wuxuu u qaybsamaa naskigu laba qaybood mualif afar qaybood buu u qaybiyey nask ilaa bedel nask ilaa hayri bedel iyo naskh ilaa badlin musaawi iyo naskh ilaa badlin aqlad ama aqal iyo naskh ilaa badlin akhaf afartaas u qaybiyo lakiin waxaa ka fiican usluubkaas in marka hore laba qaybood loo qaybiyo oo la dhaho naskhi wuxuu u qaybsamaa naskh ilaa badel iyo naskh ilaa hayri badel naskh la nasakhayo shaygii bedel loo nasakhayo iyo naskhi la nasakhayo shaygii oo waxba lagu bedelayn ilaa hayri badel waxba lagu bedeli maayo kadib baa naskii ilaa bedelkii ayaa wuxuu u qaybsamaya saddex bedelka lagu bedelayo ayaa saddex u qaybsamaya bedel musaawi inay isku mid yihiin kii la nasakhay iyo kan wax nasakhaya xagga culayska iskaga mid yihiin oo waxba ina kala cuslayn isku mid ay yihiin ama kan lagu bedelay uu ka culus yahay ama uu ka fudud yahay ilaa bedelin akhaf aw afqal aw musaawi waa saddexdaas waaya haddaba naskhi bilaa badel naskh bilaa bedelka ah en waxba lagu bedelin naskii la nasakhay mitaalkiisa waxaa weeye aayadda qur-aanka ee ilaahi subxaana wa tacala inoogu caddeeyey nabiga calayhi isalaatu wasalaam markii asxaabtu ay wax ka doonayaan inay la hadlaan ama ay la sheekaystaan ay doonayaan inay markaa sadaqa iska horraysiiyaan ya ayuha aladiina aamanuu idaa najaytum arasuula faqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqa wilayl marka sadaqadaasaa la faray sadaqada waajib ahayd marka qofku markuu nabig alay slam u imaanaya inuu sadaqa bixiyo waaya dabeetana arintii waa la naskhay asxaabtii ku cuslaatay dabeetana waa la naskhay oo ayadda ka dambaysay waa nasakhday ashfaqtum an tuqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqaat fain lam tafcaluu fataaba allahu calaykum faaqiimuu الsalaaة waaatu الzakaat ayaddaasa naskday marka marka ilahi wuxuu idhi maxaad ka cabsateen inaad nabiga ala slam hortiisa intaadan u imaanin aad sadaqa bixisaan ma taasa idinku cuslaatay xuumkii asxaabta waa laga nasakhay marka wax lagu bedeli ma jiro wa lgu bedlana ma jiro kaas waa nas bilaa badel naskii bedelka u yimow saddex baan u qaybinay musaawi aqlab akhaf musaawi waxa weeye xukumka la nasakhaya iyo xukumka lagu nasakhaya inay he inay siman yihiin oo isku mid yihiin maalan istiqbaal bayt almaqdes marka hore waxaa waajib ahayd bayt almaqdes in loo tukado xagga galbeedka loo tukan jiray kadibna maxaa lagu nasakhay waxaa lagu nasakhay istiqbaal alqibla bal had u fiirso naskh istiqbaal bayt اlmaqdes lagu nasakhayo qiblada in la qaabilo waa isku mido xagga yani mukalafka marka la fiiriyo waxay ku kala duwan yihiin ma jiro xagga culayska inaad galbeed u jeedsato inaad waqooyi u jeedsato de waxba qofkii mukallafka ah uma kala duwano hadduu jihada u jeedsato hadduu jihada u jeedsato waa isku midka wax farqiga u dhexeeya ma jiro waa musaawi marka bedel afqal bedel culus in lagu bedelo xukunkii la nasakhayay tusaalihiis waxaa weeye markii hore bisha ramadaan in la soomo iyo in la afuro qofkii mukhayar ayuu haysa bakhiir qofkii doonana wuu soomaya qofkii doonana intuu afuro ayuu fidye iska bixinaya fii awal ilislam saas ahayd taana waxaa caddaynaysa ayad ilahi uhi wcala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaam miskiin qofkii awoodi kara wcala aladiina yutiiquuna kuwa awoodi kara waxa waajib ku ah yani soonkar inay soomaan fidyatun fidye inay bixiyaan طacaam miskiin aayaddaasa marka caddaynaysa in awal alislaam soonka in la soomo uusan waajib ahayn qofkii doonana uu soomaya qofkii doonana miskiinka u quudanaya can kulli yoomin mudd maalinka sigud buu quudanaya miskiinka dabeetna aayaddaas waxaa lagu naskhay inuu soonku waajib yahay qof kastoo awoodi kara inuu waajib ku yahay faman shahida minkum shahra falyasum ayaddaas marka nasakhday aayaddii hore waayahay marka ilaa aqal baa loo bedelay marka hore takhiir buu ahaa qofku kala dooranayo hadda laakiin cala atacyiin waa la fardiyey marka faradkaasa ka culus takhiirkii naskh ilaa bedelin akhaf bedel fudud marka lagu bedelayana sida waxaa weye maalan qowlka ilahay uu yihi in yakun minkum cishruuna saabiruun yaglibu mi'atayn ayadda waxay tilmaamaysaa in halkii nin ee muslimka ah oo u babacdhigaya maxay toban nin oo gaalo ah uusan ka cariri karin toban nin oo gaala haday dagaalka isu qabtaan waa inuu la dagaalamaa ayadda marka waxaa nasakhday ayadda ka dambaysa oo ilahi wuxu uhi al'aana khafafa allahu cankum alima ana fiikum dacfan in yakun minkum mi'atun saabiratu yaglibu mi'atayn marka waxa lagu nasakhay in halkii qof muslim ah uu u babacdhigayo laba nin halkii ninba inuu laba nin ula dagaalamayo taasaa lagu nasakhay marka kaasna waxa waya ilaa badelin akhaf u fiirso ilaa badelin akhaf waa la fududeeyey wuxuu yidhi aaniyan marka labaad anwaacu naskh naskigii anwaacdiisii min xayu اlxukm wاrasm markaan eegna xagga xukumka iyo xagga rasmiga rasmiga waa maxay waa lafdigii alrasm waxa loo jeeda lafdiga naskhu الrasmi wa baqاء اlxukm wuxuu u qaybsamaa anwaacdiisu waxay u qaybsantaa saddex qaybood awala naskhu alrasmi wa baqاء اlxukm in tilaawadii ama lafdigii la nasakho xukumkiina uu baaqi yahay wadalika kaas naxwu ma warada fi الصaxiix sida wixii wixii ku soo aroray xadiidkii saxiixa ahaa الشhaykhu والشhaykhatu ida zanaya farjumuuhuma albatta الشhaykhu ninkii waxaa weeye guur hore soo maray والشhaykhatu iyo islaantii guur hore soo martay ida zanaya hadday zinaystaan farjumuuhumaa dhagax ku dila albattata yani ay qaطcan si go-an oo dee waxa weyaan laga laabanayn fakaana hada kani wuxuu ahaa qur'aanan qur'aan yutla la akhriyo uma dabeetana nuskha rasmuhu lafdigiisii ayaa la nasakhay wabaqiya xukmuhu xukumkiisii ayaa hadhay waqad rajama rasuul lahi rasuulka ilaahi uu dhagax buu ku dilay sal اllah alيه waslm almuxsana ninkii waxa weye muxsanka ahaa ee guur hore soo maray ee haddana zinaystay ayuu dhagax ku dilay nabig alay slam wahuwa muxsankaas almuraadu ka looga jeedo weye bishaykhi wاshaykha shaykha iyo shaykhadda waxa loga jeeda muxsanka ayaa looga jeedaa ثaaniyan ka labaadi waxa weeye naskhu اlxukmi wa baqاء الrasm xukumkii in la nasakho lafdigiina uu baaqi ahaado whada huwa اlأkar kanaana badan fi اlqur'ani qur'anka ku badan wasunati sunada wadalika miثaal ka naskhi wujubi اlictidaadi sida in la nasakho waajibidda in lagu cidda tirsado bisanatin sano in lagu cudurtarsado uu ku waajibo cala almutawafa canha zawjaha islaantii ninkeedii ka dhintay fii qowlihi tacala qowlka ilaahina arrinkaa lagu sheegay waladiina kuwii yutawafawna minkum la oofsanay waydaruuna ka tegaya aswaajan xaasas wasiyatan liaswaajihim mataacan ila alxawl macnaha ha u dardaarmaan xaasaskooda mataacan ila alxawl marka aayaddan waxay tilmaamaysaa inay sanad ay ku cidotirsanayaan mataacan ila alxawl waaya aayadda kadambeysa lagu naskho biqowlihi tacala qowlka ilahi baa lagu naskhay yatarabasna bianfusihinna dumarkaasi waxay sugayaan naftooda la sugayan ku ciltirsanaya macnaha arbacata ashhurin wa casharan afar bilood iyo toban habeen ka saddexaadna waxaa weeye naskhu alxukmi waalrasm xukumkii iyo lafdigii labadaba in la nasakho wadalika kaasina waxa weeye miaalkiisu kamaa warada sidii ku soo arooray fi xadiii caaisha xadiidkii caaisha cinda muslim imaam muslim agtiisa macnaa saxiix muslim ku so arooray wakhayri hayrkii kaana waxaa ku jira fiima unzila wixii la soo dejiyey cashru radcaatin toban nuugmo macluumaatin oo la og yahay yuxarimna waxbay xaaraameynayaan fanusikhna waxaa lagu nasakhay bay tihi caaisha radi allahu tacala tobankaas radco bikhamsin macluumaatin shan la og yahay wahada cala alqowli waa qowlka haddaan ku socono qowlka dhahaya biana almuraada waxa loga jeeda biqowli qorahdeeda ee tidhi fiima unzila wixii la soo dejiyey ay fi lqur'aani qur'aanka ayaa looga jeedaa waaya markuu mualifka noo sheegay naskhiga anwaacdiisa marka laga eego agga bedelka ayuu halkan wuxuu ku sheegayaa anwaacda naskhiga marka la eego xagga xukumka la nasakhayo iyo waxa weeye xagga tilaawada ama lafdiga taas wuxuu u qaybsama uri saddex in xukum keliya la naskho ama tilaawada keliya in la naskho ama labadaba in la naskho yacni naskhu alxukum xukum keliya in la naskho naskhu atilaawati tilaawada keliya in la naskho ama naskhu alxukum wa tilawati xukumkii tilawada saddexdaas soo qaybsamaa haddaba midka koobaad waxa weeye in tilaawadii la nasakho laakiin xukumkii u baaqiya tusaalihiisu waxa weeyaa buu ihi الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموها فرجموهما البتة يعني لفظيا الشيخ والشيخة إذا زنيا ninkii guur hore soo maray islaanta guur hore soo martay hadday zinaystaan dhagax ku dila qur'aan bay ahaan jirtay buuri oo kadibna waa la nasakhay tilaawadii qur'aankaas oo qur'aanka hadda kuma jirto xukunkeediina waa baaqi laakiin rajmigii waa sidiisii u baaqi yahay nabiga calayhi slat slaam qofka muxsanka uu rajmiyey dhagax buu ku dilay kaasaana looga jeedaa buuri sheekh washeekh asheekh ah, washeekh hadda waxa looga jeedaa qofkii guur hore soo maray waxa weeye haddana zina ku dhacay ayaa muxsanka ka weya qofkii guur hore soo maray ayaa waxaa la dhahaa asheekh ah, hadduu nin yahay asheekh ah, hadduu islaan yahay marka laguma jeedo sheekha qofkii odayga ah ataa hadduu dhalinyaro yahay guror soo wuxuu noqonaya sheekh kalabaadna waxa wey naskhu lxukma baqaa rasm xukumka in la naskho ay baaqi tahay kaas ayaa iyo sunnada ku badan xukumka in la nasakho tilaawadana ay baaqi ahaato miaalkiisana waxa weeye gabadha ninkeedu ka dhinto markii hore waxaa waajib ku ahayd inay sanadku ciddi tirsato suu ilahi qur'anka noogu sheegay waladina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan wasiyatan liaswaajihim mataacan ila alxawl inta sanad laga gaadhiyo ilahay ayaa gabadhaas loo dardaarmaya nafaqadeedii iyo waxeedii waaya marka aayaddaas waa la nasakhay oo waxaa nasakday aayadda ka dambaysay waladiina yutawafawna minkum waydaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wacashra aayaddaasa caddaysay inay ku cidtirsanaysa afar bilood iyo toban habeen xukunkii waa la nasakhay laakiin tilaawadii ayaa waxaa weeye baaqi xukunkii waa la nasakhay tilaawadiina waa baaqi ayadaas u fiirso wladiina tawfawna minkum yadaruuna azwaajan wasiyata liazwaajihim ayaddaas xugum ku jira waa la naskhay isla markaana aayaddii meesha lagama saarin waa baaqi aayaddii sidii bay u joogtaa oo waan akhrinaynaa waaya naskhu alxukm warasm xukumkii iyo rasmigii iyo tilaawadii labadaba in la nasakho ayadna way dhacdaa xukumkii iyo tilaawadii labadaba in la nasakho tusaalhiisu waxaa weeye xadiidkii caaisha ee muslim wariyey caaisha waxay tihi kaana fii ma unzila cashra dacaatin macluumaatin yuxarimna fanusikhna bihamsin macluumaat yacni wixii la soo dejiyey qur-aanka wixii lagu soo dejiyey waxaa ka mid ahaa toban radco oo la og yahay toban nuugma hadduu ilmihii nuugo naaskii gabadha ka jaqo waxa weye islaan aan hooyadii ahayn baa laga wadaa islaan aan hooyadii aan ahayn hadduu naaska toban jeer uu ka jaqo toban radco ay nuujiso waxa weeyaan xaaraan ayay ka noqonaysaa oo waxay noqonaysaa ummuhu min aradac hooyadiisii xagga nuugmad ayay noqonaysaa hablahay dhashan waxay noqonayaan inankaas walaaladii bay noqonayaanoo ma guursan karaan marka taa waxaa lagu nasakhay bihamsin macluumaat yacni shan macluumaad ayaa lagu nasakhay u fiirso xugunkii ayaa la nasakhay iyo tilaawadii labadaba yacni haddii aan ka dhigno in ay qur looga jeeday kaana fiima unzil in looga jeeday dee cashara dacaatin macluumaatin tilaawadeedina waa la nasakhay qur ma jirto macluumaati yuxarimna quraanku ma jirto oo waa la naskhay tilaawadeedii xukunkeediina waa la naskho waxa lagu naskhay bihamsin macluumaatin shan nuugma ma lagu naskhay tobankii nuugma waxa lagu naskhay maxay khamsa radacaat marka tilaawadeediina waa la naskhay cashar radacaat xukunkeediina waa la naskhay khamsa macluumaat khamsin waxay noqonaysaa marka khamsigaas waxay noqonaysaa mansuukh waxa weeye tilaawatan laa xukman tilaawadeeda ma la naskhay xukunkeeda lama naskhin waaya isla xadiidka laftirkiisa ayaa caddaynaya xadiikaas laftiisa wuxuu u leeyahay oo caaisha leedahay fatwafiya rasuulu lah sal slm whuna fi ma yuqra'u min alqur'an nabig alai slam ayaa la oobsaday isagoo yani cashra daacaatin macluumaatin yuxarimna marka ay ku jirto qur'aanka macnaha la ahrinayo manaa culamadu waxay ku xambaareen waxay dhaheen xuumkeeda la ahrinaya lafdigeeda lama ahrinayo xuumkeeda ayaa la ahrinaye lafdigeeda lama ahrinaynin maxaa nabig alah salaam markii uu wafaaday dhammaan aayaadkii tilaawadooda nasakhoo dhan de nabig alah salaam uu caddeeyo waayahay kaasina waa qaybtii labaad anwaacu naasikh walmansuukh naasikhii iyo mansuukhii anwaacdiisii ayuu halkan malif ku tilmaamaya wuxuu yidhi waa taqsiimkii saddexaad oo bictibaar annaasikh walmansuukh yacni qaybaha u qaybsamayo naskigii markii la eego bictibaar annaasikh walmansuukh naskii wax nasakhayey iyo naskii la nasakhayey wuxuu idhi wuxuu qaybsamaa an qaybood buu u qaybsamaa anta qaybood maxay kale yihiin naskhu اlkitaabi biاlkitaab kan koobaad waxa weye kitaabka in kitaab lagu naso quraan quraan lagu nasakhayo yajuz waxaa banaa nasku kitaabi kitaabka lagu naskho bilkitaabi kitaab in lagu naskho kamaa fii naskhi aayatay alciddati walmusaabara labadii aayadoo ciddada ka hadlayay iyo musaabarada macnaha muslimka inuu u babacdhigayo qofkii gaalka ahaa bima sabaqa dikruhu eena soo dhaafay labaadna wa nasku sunati bikitaab sunadii lagu naskho kitaabka yajuz waxaa baran nasku sunati sunadii lagu naskho bilkitaab kitaabki kama fi naskhi tawajuhi sida naskhitaanka la naskhaya atawajuh ila beyt almaqdis beyt almaqdiska in loo jihaysto athaabita kaasoo ku sugnaaday bisunati sunnadii macnaha in loo jihaysto oo loo jeedsado beyt almaqdis marka salaada la tukanayo kaasoo ku sugnaaday sunnada waxaa lagu naskhay biqowlihi tacala qowlka ilahi wuhi fawalli wajhaka wajigaaga waxaa u jeedaysaa shatra almasjid alxaraam jihada masjidka xaraamka nasku sunati bisunai sunnadeena sunna lagu nasakho ayaa ka saddexaad ah wayajuusu waxaa bannaan nasku sunati sunnadii lagu nasakho bisunati sunna lagu nasakho kama fii qowlihi sala allahu calayhi wasalam sida xadiidka nebigu yidhi kuntu nahaytukum waan idinka reebay hadda ka hor can ziyaarati alqubuuri qubuurta inaad booqataane fazuuruuha qubuurtaa booqda raabican nasku lkitaabi bisunna in kitaabkii ama qur lagu nasakho sunno wayajuusu waxaa bannaan cinda jamaahiiri ahli اlcilm culimmadu say u badan yihiin agtooda waxaa ku bannaan naskhu اlkitaabi qur'anka in lagu naskho bisunati sunno lianna kilayhima maxaya labadooduba kitaabkii iyo sunnadiiba waxyun waxy weeye wamuila lahu waxaa lagu tusaaliyey biqowlihi tacala qowlka ilahi uu yihi kutiba calaykum waxaa lidinku waajibiyey idaa xadara axadukum axadkiin haddii uu ku yimaado almowtu geeri hadday ku timaado in taraka khayran haddii uu hanti ka tago alwasiyatu inuu marka u dardaarmo lilwaalidayn labadii qof ee dhalay walaqrabiin iyo qaraabadii xayu nusikha waxa lagu nasakhay biqowlihi sala allahu alay wasallam xadiidka nebigu uu yihi laa wasiyata liwaaritin dardaaran uma sugnaanin qofkii wax dhexleeyey looma dardaarmi karo wa fi lmasalati masalada waxaa ku sugan kalaamun hadal lishaafici imaam shaafici uu leeyahay leeyahay laysa hada makaanu halkan aan yani makaankiisuusan ahayn halkan aan ku habboonayn lagu xuso falyuطlab ha laga raadsado kalaamkaas min almuطawalaati kutubaha dhaadheer khaamisa nooca shanaadi waxaa weeye nasku mutawaatir mutawaatirka in lagu naskho bilmutawaatir mutawaatirkii iyo walaxaadi axaadkii wayajuzu waxaa bannaan nasku mutawaatir mutawaatirka in lagu naskho bilmutawaatir mutawaatirki walaxaadi axaadkii in lagu naskho bilaxaadi axaadkii wabilmutawaatir mutawaatirkiina lagu naskho wayajuzu waxaa bannaan nasku mutawaatir mutawaatirka in lagu naskho bilaxaadi axaad cala alasaxi qowlka asaxa ah waxaw xooga badan lianna maxala naskhi alxukmu maxalka uu ku dhaxaya naskhi waxa weeye alxukm xukumkii weeye waddilaalatu calayhi dilaalada tusinaysa xukumkana danniyatun waa mid la malaynayo sawaan kaanat ama ku sugnaato bilmutawaatir mutawaatir ha ku sugnaato waxa weye dilaaladaas aw alaxaad bilaxaad ha ku sugnaato haddii la doonto ama axaad ku sugnaato dilaaladaas ama mutawaatir ha ahaatee waxa weya mar kasta nasku waxay noqonaysaa dani naska la nasakhayo iyo koox nasakhaya labadaba halka mualif wuxuu ku tilmaamaya anwacdii naasikha iyo mansuukha ama aqsaamtii naskhiga marka la fiiriyo biictibaari naasikh walmansuukh shan qaybood buu u qaybiyey naskhu alkitaabi bilkitaab naskhu sunati bilkitaab naskhu sunati bisuna naskhu alkitaabi bisuna iyo naskhu almutawaatir bilmutawaatir walaxaad waayahay kitaabkii in kitaab lagu nasakho way bannaan tahay oo qur-aankii qur-aan taasina wayna soo dhaaftay taasina hee way ina soo dhaaftay oo labadii aayadood ciddada ka hadlayay hadda soo sheegaynay waxa weye gabadhii ninkeedii ka dhintay waagi hore ku ciddi tirsanaysay waxa weye sanad ayaa ilahi subxana watacaala uu nasakhay oo aayadda ka dambaysay ku nasakhay waladiina twafauna minkum waydaruuna azwaajin yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin arbacata ashhurin wa cashra marka aayaddan waxay nasakhay ayadda ka horraysay ahayd wladiina yutwafuuna minkum wayadaruuna aswaaja wasiyata liaswaajihim mataacan ila marka aayaddaas iyo aayadda labada aayadoo ciddada gabadha ninkeeda ka dhintay ayaa midbood midda kale ay nasakday labada ayadood wuxu ku jira suuratu albaqara waaya labada ayadood ee musaabarada labada ayadood ku jira suuratu alanfaal in yakun minkum cishruuna saabiruun yaglibu miatain wain yakun minkum miatun saabiratun yaglibu alfan min aladiina kafaruu aayadda waxaan isra ayadda ka dambaysay ahayd الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا إن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله marka labada aayadood baa iyagona isnasakhay waa quraan quraan lagu nasakhay sunnadii oo quraanka lagu nasakhayna way bannaan tahay eedna yani qur'aankii baa naasikh ah sunnadii baa mansuukha qur'aankii baa yani naasikha sunnadii baa mansuukha oo kaa tusaalihiisu waa maxay tusaalihiisu waxaa weeye nabiga calayhi salaatu wasalam markuu madiine tegey wuxuu u tukan jiray bayt اlmaqdis asxaabtana saasuu faray marka sunnadii camaliga ahayd ee ficliga ahayd ee nabiga cala sl slam ayay ku sugnaatay arrintaas baytulmaqdis baa loo tukan jiray oo qiblada ahayd kadibna qur-aankii baa nasakhay sunnadaas oo ilahi wuxuu hi fawalli wajhaka shatra almasjidi alxaraam markaad tukanayso waxaad qaabishaa jihada masjidka xaraamka ah macnaha kacbada u tuko waaya naskhu sunna bisunnana waxa weeye tusaalihiisu xadiidka nebigu yuri sal allah alih wasalam kuntu nahaytukum can ziyaarat alqubuuri fazuuruuha waxaan idinka reebay qubuurta inaad booqataan ee booqda macnaha meesha waxaa muuqata in sunno iyo sunno nasakhayso oo sunnada hore maxay ahayd qubuurta in la booqdo inay mamnuucta inay reebantahay oo yaa reebay nabiga calah slam oo maxagan ka ogaanay kuntu nahaytukum anaa idinka reebay buu nabigu alah sl slam can kuntu nahaytukum can ziyaarat lqubuur haddaba nabig ala slam ba iska reebay qubuurta inay booqdaan kaa waxaa la yidhaahdaa yani waa naskii sunnada ahaa ee la nasakhayay naskina sunnada ahaa ee nasakhay wey waaya waxaa naskhay xadiidkanoo nabig ala slam wuxu fazuuruuha qubuurtii booqda yani nahyigii hore waxaa ka dabayey amar marka amarkan nahyigii ayuu nasakhay oo qubuurtii waxay noqotay booqashadeedu sunno waaya naskhu lkitaabi bisunna naskhu lkitaabi bisunna qur'aanka in nasakho sunno kaasina waa nooca afraad eg in sunnadii lagu nasakho qur'aan taas muran kama taagna laakiin in qur'aankii lagu nasakho sunno muran baa ku jira walidaalika yani culimmadii badankood yani jamaahiiru ahlilcilm waxay ku tageen in ay bannaan tahay qur'aankii lagu nasakho sunno oo qur'aankii uu noqdo mansuukh yaa nasakhaya sunna nasakhaysa sunnadii baa naasikha marka culamadaas waxay deliishadeen qur'aanku iyo sunadu labada waa waxy min allah labada waa waxy min allah kilaahumaa waxy kilaahumaa waxy marka maadaama ay waxyi yihiin labaduba waxa weeyaan midkood midka kale wuu nasakhi karaa sida qur-aanku u nasakhaya iyo sunnadu qur nasakhaysa miaalkeedi haddaba miaalka waxgaa yar adkaaday lakiin culamada qaar baa miaalka ku tusaaleeyey kutiba calaykum ida xadara axadakum almowt in taraka khayran ilwasiyatu lilwaalidayni waalaqrabiin waa aayad qur oo markaa tilmaamaysa in ilaahay subxaana wa tacaala uu ku waajibiyey qofku haddii uu hanti ka tegayo inuu u dardaarmo labadiisa waalid iyo qaraabadiisa hantidaas in ay qaataan markaas waa intaanu soo degin dhaxalku dardaaranka ayaa waajib ah inuu qofku u dardaarmo u dhaho waalidiinteeda inta hala siiyo awlaaddeeda inta hala siiyo walaaladii inta hala siiyo yani way dardaarmi jiraan saasuu ilaahay faray inuu dee waalid labadii waalid iyo qaraabadiiba in markaa loo dardaarmo dabeetna waxaa lagu nasakhay buu arrinkaas xadiidka nebigu yuri sal allah alih wasalam laa wasiyata liwaarat xadiidkan dee mualif intaas soo qaatay xadiidka dhamaystirkiisa waxaa weeye in allaha acطaa kula dii xaqin xaqahu falaa wasiyata liwaarit ilahay qof kasta oo xaqle ah qof kastoo xaqle xaqiisa ilahay baa siiyey oo macnaha ku siiyey dhaxalka marka qof waxaa weeye waarid oo dhaxlaya wax wasiyo uu leeyahay ma jirto wax wasiya uu leeyahay ma jirto macnaha qof dhaxla ah oo ma dardaarmi karto ma dhigi karto hantidii intaan qaado dee ilahay baaba siiyey oo waxa weeye u qaybiyey hantidii oo ilahay wuxuu ku sheegay suuratu annisa marka xadiidkaas culamada qaar baa yidhi naasikh ma ah xaqiiqatan oo muusan nasakhin aayaddaas sababtoo ah xaqiiq ahaan qur-aan baa qur-aan nasakhay qur-aan baa hee qur-aan nasakhay oo sababto ah ilaahay subxaana watacaala markuu soo dejiyey aayat almiiraaf ee ilahi uri yuusiikum allahu fii awlaadikum lidakari milu xadi lunhayayn aayaddaasaa nasakday waxa weeye aayaddaa kale ee kutiba calaykum idaa xadara axadakum almowt in taraka khayran wasiyat lwaalidayn marka qur-aan baa qur-aan nasakhay bay leeyihi oo dhaxalkaas ilahay subxana watacala uu qaybiyey ayaa nasakhay wasiyadii hantidii layidhaha hal dardaarmo waabaa la qaybiyeba waabaa ilahay baa la qaybiyeba marka meeshii waxa ka baxay dardaarankii calaa kulli xaal masalada waa masale maxalu nisaaca jumhuur ulculamaa laakiin sidaasay ku tageen in qur'aankii lagu nasakhi karo sunnada tusaalahaana way ka bixiyeen wuxuu mualif halkan ku tilmaamay alimaam ashaafici in uu hadalkan halkan kalaama ku leeyahay kalaamka uu tilmaamay mualifku inuu sheegaabay ahayd oo yar ishaaro duusan faahfaahinaynin kalaamka imaam shaafici uu qabo waxaa weeye in quraanka aan lagu naskhi karin maay aanusuno lagu naskhi karin saasuu imam shaafici ku tagay wuxuu yihi qur'anka ma nasakhi kara laakiin qur'anka laguma nasakhi karo sunno saasuu imaam shaafici iyo axmed labadaas ay ku tageen fi lmashhuuri canhu marka alimaam shaafici wuxuu soo deliishaday inaan qur'aanka sunno lagu naskhi karin qowlka ilahi wuhi maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw miliha ayaddaa soo deliishaday marka wuxuu yihi ilaahay subxaana watacaala aayaddan wuxuu noogu tilmaamay markuu ilahay aayad nasakhayo inuu ku nasakhayo wax ka khayr badan ama wax la mid ah dee qur sunnada la mid ma ah qur-aanka qur-aan kale umaa nasakhi la mid ah marka laakiin lama dhihi karo sunnadii baa nasakhaysa maxa ilahi subxana wataala uu tilmaamay qur hadii la nasakhayo in qur'aan lagu nasakhayo wax la mid ah wax ka khayr badan dee sunnadiina qur-aanka kamana khayr badno la midna ma marka laguma nasakhi karo halkaasuu deliishadeen laakiin xaqiiq ahaan ayaddaasi daliil sariixa ma aha inaan qur-aanka sunnada lagu nasakhi karin maxaa waxa laga hadlaya waxa wey waa xukumka maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha yani wax laga hadlayo waxa weyaan xukumka xukumka waxaa laga yaabaa inuu ummadda xukumka naasikha ah wax nasakhaya inuu ka khayr badan laga yaba xukumkii la nasakhay oo ummadda uga fududeeya marka wax laga hadlayo waa taase ma aha labadii nas ee nasnasakhayey midda kale naasikha xaqiiq ahaan waa allah subxaana wa tacaala ama qur'aankii qur'aan ha nasakho ama qur'aankii sunno ha nasakhdo mar kasta naasikhu waa allah ilahay baa wax nasakha marka nabiga cala sl slam lisaankiisa ayaa lagu nasakhaya markan ayada oo sunnadii ayuu wax ku nasakhaya nabiga cala sl slam qur-aankii marka sunnaduna waa waxyi min allah wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ila waxyun yuuxaa marka sidaas saxiixa raajixa qur'aankii waa lagu nasakhi karaa sunna qur'aankii waa lagu nasakhi karaa sunna nooca shanaad waxa wey nasku lmutawatiri bilmutawaatir walaxaad mutawaatirka in lagu nasakho mutawaatir ama axaad lagu nasakho mutawaatirka lagu sheegayo waxaa looga jeedaa halkan yani qur'aanna wuu noqon karaa mutawaatirku ilan qur'anku waa mutawaatire waxaa kaloo noqon karaa sunnadii mutawaatirkayd waa sunnadii dad fara badan ay wariyeen oo been aan ku heshiin karin marka mutawaatirka mutawaatir waa lagu nasakhi karaa taa khilaaf ma leh mutawaatirka axaad ma lagu nasakhi karaa yani eeg mutawaatirka mutawaatir waa lagu nasakhin karaa mutawaatirkiina aaxaadkiina mutawaatir waa lagu naskhin kara labada khilaaf ma leh ilan aaxaadka waxaan mutawaatir ahayn mutawaatirka ka xoog badan oo xagga yani hubuudka isaga kaga xoog badan marka mutawaatir mutawaatir wuu naskhin kara maxaa yeel waa isku quwo maalan qur'aan qur'aan wuu naskhin karaa qur'aanna sunno mutawaatir waa lagu naskhin karaa aaxaadna mutawaatir waa lagu naskhin karaa ilan isaga naaskhin baa ka xoog badanbe oo sunnadii maalan aaxaadka sunno mutawaatir waa naskhin kartaa laakiin mutawaatirkii aaxaad ma lagu naskin karaa maala qur'aankii sunna ma lagu naskhin karaa aaxaad ah ama sunnadii mutawaatirkahayd sunna aaxaad ma lagu naskin karaa taa khilaaf baa ka taagan buu yihi mualifku laakiin sida muctamadka raajixa waa lagu naskhin karaa way bannaantay mutawaatirka aaxaad lagu naskhiya cala alasax maxaa yeeley waxa la nasakhayo waa xukumka waa xukumka weeye xukumkana ama ha ku sugnaado mutawaatir ama aaxaad eh xukumka dalaaladiisu waa dhanni dalaalada nasku uu tusinayo xukumka waa dhanni marka labada nas ee kan naasikha iyo kan mansuukha labaduba dalaaladoodu way simantah labado mid kastaba dalaaladiisu waa danni marka waa sidaa darteed mutawaatirkii waxaa lagu nasakhi karaa aaxaad mutawaatirka waa lagu nasakhi karaa aaxaad saasaa muctamad oo raajixa mualifka horta taqsiimka dambe ee shanaad iskaga dhammaystirayaae looma hayo tusaale sunno mutawaatir ah oo lagu nasakhayo aaxaad miaal maba jir maxa sunada mutawatirka aslan waba yartahayba marka tusaale mabaleba midda kale mutawatirka haddaan uga jeedno qur-aan aaadkii inaan oga jeedno sunadii aaadka ah de taasi waxa weeye waxayba soo hosgelaysaa tusaale hore mualifku sheegay yuri naskhu alkitaabi bisunna ila mualif muna kala qaaday marka ayada ah sunadii axaadka ahayd iyo sunadii mutawaatirka marka waxa ficlan mualifka marka hore inuu dhaho naskhu alkitaabi bisunnati sunnadii waxaa loo jeeda mutawaatirka ahayd markaasaa la fahmi lahaa kana qayb cusub noqon lahaa wailaa haddii kale hadda waxaan soo hosgelin karaa naskhu almutawaatir bilmutawaatir ayuu soo hosgeli karaa hadduu mutawaatirki yahay qur'aanna wuxuu soo hosgelayaa naskhu kitaabi bisunna hadduu mutawaatirki yahay sunna mutawaatir ahana wuxuu soo hosgeli karaa naskhu sunnati bisunna ila mualifkuna kala qaadana marka taqsiimkaas saddexda qaybood ayuu haddaba u qaybsamayaa naskigii intaasaan kusoo gaabanayna insha allahu tacaala wallahu tacala aclam wsala allah wslm cala nabiyina muxamed alxamdu lilaahi rabb اlcaalamiin